بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا way ha bismillahi raxmaan way maqlaysaan iminkaan filaya bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilah rab lcaalamiin wbihi nastacinuhu cla umuuri dunya wddiin wsala allahuma cla nabiyina muxamadi wcla alihi wasxaabihi wman tabicahum bixsani ila ywm ddin allahuma aclimna ma yanfacuna wanfacna bima clamtana wzidna cilma wzidna cilma ya rabbana haye way maqlaysaa nimanka soma haye haye dhib male way jasakum allah khayran walaalayaal waxa aynu ku guda jirnay taariikhdii cumar ibn khataab radi allahu canhu cumar alfaaruq taarikhdiisii baynu ka waramaynay waxaan jeclahay inaan waxoogaa arar yarna aan sameeyo oo in yar aan kusii afeefto midda koowaad waxay tahay horta waxaynu ka warramayno waa taariikh weeyaan ama waa dhacdo dhacday beri hore dhacday weeye dhacdadaasina haddii ay markaa waxa weeyaan ay tahay mid la halmaasho nebiga calayhi salaatu wasalaam oo laga warramayo taariikhda nebiga magaceeda sira loo yaqaana siro ayaa loo yaqaanaa magaca bixinta caadiga siirada nebiga la dhaha waa markay taariikhdu ka warramayso nebigeena calayhi salaatu wassalaam marna taariikhdu waxay ka warramaysaa nebiyo oo waa qisooyin waa qisooyin oo waxway qisadii nebi muuse qisadii nebi ciisa qisadii nebi ibraahim ilahay baa qur-aanka ku sheegay subxaana wa tacaala maxay qisadiiyo siiradu ku kala duwan yihiin qisadu waxa weeyaan waa muqtadafaat ban dhihi karna waa waxyaalo laga soo soocay taariikhdii shaksigaa laga warramaya ma ciddaa laga warramayo matalan qisadii nabi ibraahim yacni ilaahay wuxuu ka soo saaray intii markaa waxa weeyaan ugu mudnayd ayuu ilaahay nooga warramay dhammaan taariikhdiisii ilaa laga bilaabo halkii uu ku dhashay ilaa markii uu geeriyooday yacni taariikhdiisii oo dhammaystiran lama hayo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku sheegay qiso ka mida qisooyinkiisii ama dhacdooyin ka mida xilligii kuwii dhacay ee ugu muhiimsanaa noloshiisa sidaa weeyaan markaa qisadu ama qisadii markaa nebiyada ha noqoto ama qiso dad wanaagsan ha noqoto ama qiso markaa dad yow kaloo iyaguna boqorro xun xun ama qof xun oo marka ilaahay u qur-aankiisa kaga waramayo ha noqoto waa qisa la dhaha siiradu waxay kaga duwan tahay yadu waa nebigi ilaahay weeyaan nebi ka dambeeyana ma jiro marka haddii aanu jirin nebi ka dambeeya isaga waxa weeyaan laga bilaabo maalintii uu dhashay ilaa intuu ka geeriyooday taarikhdiisi way diiwaan gashanta oo wayna qoranta subxaan allah oo saxaabadii rasuulka ayaa isku hawlay oo hawshaa iyo mas-uuliyadda isi saaray oo dhammaan dhacdooyinkii dhacay xilligii nebigu intii uu noolaa wixii uu ereygiisa afkiisa uu ka dhahay wixii ficil ahaan uu ka fuliyey wixii uu taqriir ama uu qiray ee uu sideeda markaa wax weeyaan u qiray ee uu u daayay intaba inoo soo gudbiyey subxaan allah markaa siiraa la dhahdaa culimmada islaamkuna diinta islaamka markaa waxa weeyaan sida ay u kala muhiimsan tahayba mar walba ay awoodda uu saari jireen tusaale ahaan qur-aanka ilaahay waa hadalka ilaahay subxaana wa tacaala waxay saareen si wanaagsan bay u daryeeleen sidoo kale sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiistii axkaamta laga qaadanayay si wanaagsan bay u daryeeleen kutuba axaadiiso fara badanna waa la sameeyey oo saxiixulbukhaari muslim tirmadi nisaa-i wahaakada aada u badan yahy taariikhda nebigana in badan badan waa la isku dayay in marka iyadana la taxqiiqiyo oo waxa weeyaan wixii qaladana laga saaro ee ma wixii daciifa wixii sax ahaana markaa ay in badan ay culummadu isku dayeen in ay markaa soo muujiyaan marka laga yimaado marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aankii iyo sunnadii axaadiistii marka laga yimaado waxa kale waxay noqonaysaa dhacdooyin dhacay xilligii nebiga wixii ka dambeeyey oo ah taariikh bay noqonaysa marka matalan cahdigii cumar waa taariikhdii cumar cahdigii marka abu bakr waa abi bakr sidii taariikhdii cali taariikhdii cuthmaan ibn cafaan iyo taariikhdii dadkii ka dambeeyey marka yacni sidii loo daryeelay siirada nebiga ama axaadiista nebiga ama qur'aanka oo kale looma daryeelin dhacdooyinkii dhacay xilligii cumar alfaaruuq ama xilligii maxay yani radia allahu canhu caliy bn abi aalib marka waxa weeyaan riwaayooyinka taariikhdu waxay isugu jiraan qaar la taxqiijiyey oo saxiixa boqol kiiba boqolba saxiixa bay isugu jiraan waa kow qaarna waxay isugu jiraan weli lama taxqiijinin weli lama taxqiijinin markaa qaab sidee ah sidee baynu u qaabilaynaa inagu anagu ka muslim ahaan waxaan u qaabilaynaa qaanuun ayaan ka duulaynaa qaanuunkaasna waxa weeyaan iyo xeerkayn ka duulayno saxaabada rasuulka ilaahay ridwaan ullaahi calayhim waxa weeyaan ilaahay baa markaa waxa weeyaan si guud u daahiriyey والsaabiquuna اlأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaar wاladiina itabacuuhum bixsaanin radia allahu canhum saabiqiintii hore muslimiinta ee muhaajiriinta ahaa iyo reer ansaareed ilaahay raalli buu ka noqday laqad radia allahu can lmuuminiina id yubaayicuunaka taxta shajara xaqiiqdii ilaahay wuxuu raalli uu ka noqday saxaabadii rasuulka ee markaa waxa weeyaan kugula beectamaysay ee heshiiska kugula gelaysay geedka hoostiisa muxamedun rasuulullah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaquuna fadla min allahi wa ridwaana sidaasuu ilaahay markaa waxa weeyaan uu u taskiyeeyey oo uu u daahiriyey saxaabaduna way kala sarraysaa iyo way kala mudan yihiin oo waxa weeyaan afarta saxaabiya khulafada ayaa ugu khayr badan kadibna waxaa kusoo xigaya markaa casharati almubashiriina biljanna wahaakada sidaasay u soconaysaa marka marka inagu markaynu taariikhdii aynu baranayno oo aynu baranayno maalan taariikhdii cumar alfaaruuq waxaynu ku duulaynaa qaanuunka weyn ee ah xusnu dhan in saxaabiga markaa laga fisho wax wanaagsan in wax wanaagsan aad ka filanaysid sida awadeed riwaayooyinka qaarna waa saxiix qaarna waa maxay weli lama taxqiijinin qaarna waa daciif marka waxa weeyaan wixii daciifa ee aad arkaysid waan iskaga tegaynaa wixii kale marka la xaqiijiyana waynu soo qaadanin wixii aan iyada weli la xaqiijinina iyadana waxa aynu marka waxa weeyaan aynu ku eegaynaa aragtida ah xusnu danni malihii wanaagsana leanna waa saxaabi weeyaan oo ilaahay baa ka markhaati kacay saxaabada in ay marka si guud ay daahirin u yihiin oo ay wada cudul yihiin intaas afaaf hore hayga ahaato iyo iyo waxa weyaan arar hore hayga ahaato aan nimaadna haddaba taariikhdii cumar alfaaruq radi allahu canhu cumar waxa weeyaan waa madrase weeye iyo waa jaamacad weeyaan weyn weeyaan oo laga qalinjabiyo weeyaan taariikhdiisu radi allahu canhu waxaa kasoo warramnay ayaamihii hore cadaaladii cumar radi allahu canhu iyo waxa weeyaan yani sifooyinkii cumar uu lahaa faraha badnaa insha allah maanta waxaynu wax ka warrami doonaa cumar waxa weeyaan waxa kaloo uu caanu ku ahaa dawriyaat waxa la dhahda ama wax loo loo bixiya casas casas casaskaasi waxa weeyaan waa habeenka ayuu wuxu weeye amiirkii dhamaa iyo madaxweynihii dhammaa ee muslimiintu wuxuu noqonayaa yacni askari ayuu noqonaya askari buu noqonaya oo habeenkaas waxa weeyaan wuxuu dar yeelayaa oo uu waardiyeynayaa dadkii muslimiinta ah oo xaaladoodii buu soo ogaanayaa marka layaali cumar bana waa la dhahdaa habeenadii cumar casasna meelaha qaar waad ku arki doontaa dawriyaatu cumarna waad arki doonta dowraadkii cumar radi allahu canhu uu ku wareegi jiray maxay habeenkii uu ku wareegi jiray magaalada madiine oo ahayd caasimadii muslimiinta xilliga waayahay aynu soo qaadanay haddaba habeenadaas yani waxyaalihii dhici jiray markuu baxayo cumar alfaaruq radi allahu canhu wuxuu sii kaxaysan jiray qaar ka mid a saxaabada gaar ahaana saxaabigii cabduraxmaan ibnu cawf oo isagu ka mid a ah maxay tobanka saxaabi ee jannada hal mar loogu bushaareeyey iyo wuxuu sii kaxaysan jiray marar kalena salim mawla cumar ibnu khadaab salim oo ahaa mawlihii cumar ibnu khadaab ridwaan llahi calayhim waaye aynu soo qaadana qisada koowaad marka ee ku saafiysan dowraadkaas iyo habeenada isagoo wareegaya xaafadaha magaalada madiine wixii markaa uu la kulmay habeen habeenada kamid mid a ah isagoo cumar uu soconayo waxa weeyaan ayaa wuxuu la kulmay cabdiraxmaan ibni cawf saxaabigaasay wada socdeen dabadeedna yacni niman ganacsataaba waxay keeneen alaabay keeneen magaaladii madiina waxay dhaheen aynu ilaalino aynu waardiyeyno ganacsiga yacni iyo alaabtii markaa dadka oo dee dadku maalintii markay soo jeedaan iyagaa ilaashanaya dee tuugta iyo wixii lamidka ka ilaashanaya laakiin habeenkii markay seexdaan yaa ka ilaalinaya u fiirsa markaa saxaabiga la kacabsigiisa iyo siduu markaa waxa weeyaan u dadaaliyay dabadeedna wuxuu dhahay annaga ilaalinayna inamar iyo cabdiraxmaan buu yidhi way ilaaliyeen iyagoo markaa habeenkii ilaalinaya oo salaadii leylkana tukanaya ayaa ilmo yar ba qayliyey ilmo yar baa ooyayay subxaan allah ilmaha yar oo hintii ma kala joojinayo cumar baa markaa gurigii ilmaha yar uu ka ooyayay ayuu usoo galay marka dabadeedna albaabku ku garaacay gabadhii buu la hadlay wuxuu yihi gabadhii ha ilaahay ka cabso ilmahan yare maantaba qaylinaya yacni waxa weeyaan aamusi dabadeedna waa iska tegay haddana mar labaad salaadiisiibuu iska wati haddana mar labaad ayuu qayliyey ilmihii yaraa mar labaad ayuu haddana he uu qayliyey subxaan allah dhowr jeer markii uu qayliyo ilmihii yaraa qaylada uu dan waayey ayuu cumar wuxuu ku laabtay gabadhiibuu ku laabtay wuxuu yihi gabadh yahay ilaahay miyaanad ka cabsanayn buu yihi ilmahan yar maxaad u aamuusiin weyday waxa weeyaan dee qayladiisii iyo waxa weeyaan meel walba laga maqlaayo dabadeedna waxay tidhi ilmahan yar naaskan u diidan ah inuu naaska uu nuuga waan u diidanah ah cuntay la siiyo wuxuu dhahay waayo waxay tidhi waxa weeye waxaan rabaa in uu si degdeg ah oo dhaqso ah uu ku cuno cuntada waxa weeyaan caadiga bani aadamku ay cunaan ee raashinka ah oo waayo sababtoo ah waxay tidhi cumar ibnu khadaab oo ahaa amiirulmuuminiin ayaa dadka wuxuu siiyey bil buu siiyey dhammaan muslimiinta oo dhan buu bil siiyey uctiyaad buu siiyey wuxuu dhahay qof kasta waxaa uctiyaadkiiyo biilka la siinayaa ilmuhu markuu bilaabo cuntada iyo raashinka markuu bilaabo ayaa looga bilaabaya marka waxaan doonaya inuu si degdeg ah uu u gaadho markaa yani markiiba uu cuntada caadiga ah uu bilaabay ilmihi yaraa ee caanaha cabaayey subxaan allah cumar markaa waran bay ku noqotay subxaanaka rabbana markaa wuxuu dhahay subxaan allah subaxiibuu masaajidkiibuu yimi waa khudbadeeyey salaadii subax markuu salaada dadkii tujinayay oo hin ayuu kala istaagi waayay markaa cumar ibnu khadaab markaasuu khudbadeeyay wuxuu yidhi alla cumarow maxaad caruur muslim aad dishay alla cumarow maxaad caruur muslim aad dishay buu yidhi wuxuu dhahay war dhegaysta buu yihi muslimiinta isagoo la hadlaya maanta laga bilaabo ilmo yaroo kastoo dhasho oo muslima isagana biilkiisa iyo uctiyaadkiisa waanu siinaynaa buuhi subxaan allah markii hore waxay ahayd markuu cuntada uu bilaabo dabadeedna yacni waxay dumarkii ku kaliftay si ay ilmaha yar yacni arsaaqadiisi ay u raadsadaan inay si deg dega ah ilmaha hee cuntada ay ugu bilaabaan subxaan allah marka caanihii bay u diideysaa iyo inuu naaskii ilmihii uu markaa u qaato subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata ila billah waxaa kamida ah, yani habeenada la yaab kale wixii uu cumar uu la kulmay radia allahu canhu habeen habeenada ka mida markaa ayaa waxa weeyaan isagoo waxa weeye meeshii dowraadkii maray habeenkii wadadii maraya ayuu maqlay markaa gabadh yani yani waxa weeyaan laga maqan yahay oo gabyaysa marka gabadh gabyaysa weeyaan gabadhaasi markaa waxay leedahay way cabanaysaa marka way cabanaysaayo waxaad leedahay ilaahay ow haddii aanan adiga kaa cabsan lahayn ilaah baan ku dhaartay caawa gurigan cid baan keeni lahaa bay fa wallaahi lowla allahu laa shaya a hayrahu la xurrika haada sariiru jawaanibahu bay leedahay ilaahay ow adigu haddaanad jiri lahayn oo cabsidaadu aanay joogi lahayn gurigaygan sariirteedan cid baan maanta fadhihi lahayd bay tidhi subxaana allah wuu naxay markaa cumar ibnu khadaab waa baadhay subixii wuxuu ogaaday inay gabadhani tahay maxay gabadh yani eh, ninkeedu uu yahay askari oo waxa weeyaan cumar ibn khataab uu dowladda islaamka uu ka shaqaalaysiiyey dabadeedna wuxuu ku maqan yahay futaaxaadkii waaweynaa iyo furashooyinkii waaweynaa buu ku maqan yahay wa wuxuu dhahay markaa wallahi waa cajiib dumarkii muslimaadka ma waxa weeyaan arrintaasad ku kaliftay wuxuu dhahay markaa waxa weeyaan inantiisii uu dhalay oo ahayd xabsa bintu cumar buu u tegey markaasu wuxuu ku dhahay xabsey waxaad ii sheegtaa gabadhu yacni inteebay adkaysi leedahay oo dee nin ay ka maarmi kartaa marka waxay tidhi gabadhii xabsi way qiyaastay waxay tidhi saddex bilood ilaa afar bilood dabadeedna wuxuu soo saaray qaanuunkan dhahaya afar bilood wax ka badan ninku kama maqnaan karo gabadhii iyo xaaskii uu qabay kama maqnaan karo marka waraaqihii wuxuu u diray yacni farantii hore iyo waxa weeyaan ciidamadii muslimiintu meeshii ay joogeen nin walowba afar bilood markaad maqnaatid dib ugu soo laabo gurigaaga afar bilood ugu badnaan markaad maqnaatid dib ugu soo laabo isagoo welibana loo qorayo biilkiisi iyo hawlihiisii marka faradia allahu canhu wa ardaa sida uu u daryeelaya markaa bulshada muslimiinta uu fiirso marka waxaa kaloo cajaayiba waxaa ka mid ah habeen kale isagoo maraya oo waxa weeyaan wadooyinkii markaa maraya ayaa wuxau kala maqlay wuxuu la socday salim mawla cumar ibn khataab radia allahu canhuma waxa weeyaan waxaa la socday salim dabadeedna waxay maqleen yacni gabadh kale iyaduna oo waxa weeyaan subxaan allah gabadhan markaa waxa weeyaan E, ma garan karino waxay leedahay ayadu e, sida riwaayaddaas ay tilmaamayso yacni alla yaa ii keena khamri an cabo ama ninka la ydhahda nasr ibnu xajaaj hal min sabiilin ilaa khamrin faashribahu aw aw ilaa nasr ibni xajaaji khamri la cabo ama nasr ibni xajaaj nin la dhaahdo yaa keena buu wuu u yaabay ninkii markaa cumar ibnu khadaab radi allahu war waa kuma nasr ibnu xajaajkani buu yidhi waa berigii markii la bariyey ayaa la yidhi waa kuma nasr ibnu xajaaj mise nasr ibnu xajaajkani waxa weeye ninka ugu quruxda badan magaalada madiina subxaana allah wuu soo ogaaday askar buu leeyahay wuxuu ogaaday ninkan inuu yahay ninka ugu quruxda badan iyo ninka ay dumarka magaalada joogoo dhanba ay ku sheekaystaan waa nasr ibn xajaaj wey waa nasr ibnu xajaaj waa ninka ugu quruxda badan wey sidoo kalena waxyaalo kalena waa lagu tuhmayaa inuu guryaha dumarkana iyo dadkana guryahana uu iska galo waxa weeyaan uu gala albaabka guryaha un iska istaagaba subxaan allah calaa kulli xaal ninkiiba uu yeedhay saasuu arkaysaa wejigiisa dhalaalaya indho waaweyn <laughs> weji dhalaalaya iyo timihii abid ugu quruxda badnaa buu leeyahy ninkani wuxuu dhahay ninkan timaha laga xiro subxaan allah baa laga xiiray mise quruxdii way kasii dartayba subxaan allah wuxuu dhahay war bal madaxa cimaamad saara cimaamad baa loogu duubay bal haddaynan quruxdiisu waxban iska dhinto waxba waa iska dhimi weyday wuxuu dhahay wallahi kani fitnu ku yahay haweenka muslimaadka ee magaalada madiina jooga wuu eriyey magaalada basruu geeyey ka bax buu yihi magaalada madiina subxaan allah gabadhii hadalkii gabayga ahaa iska akrinaysay dabcan dee gabadh xumaan taqaanii may ahayn laakiin gabadh muslimada bay ahaydee iyaduna markaasay ogaatay hadalkan un inay iska tiriyo dee gabayo laga yaabo meelaha ay kasoo maqashay inay iska akrinaysayn dabadeedna markaasay iyadina cabsatay subxaan allah gabay kale tirisay markaa gabay kale ayay tirisay oo ay cumar ay u diraysa markaa ay leedahay markaa eh, gabadhii waxay leedahay marka in alhawa eh, waxay leedahay qad zamahu taqwa faqayadahu hawooyinka iyo waxyaalaha doonista bani aadamka iyo shahawooyinkaasoo dhan waxa weye waxaan ku xidhay oo eh, alla ka cabsi bay leedahay oo waan xidhay bay tii gabadhii markaas cumar wuxuu dhahay annagu gabadha maanaan tuhmin ee laakiin ninkan laftigiisa ee nasr ibnu xajaaj la dhaho ayaa waxa weeyaan wadooyinka magaalada iyo guryaha iyo albaabadu istaagi jiray sidaa aawadeed baa loo eriyey nasr ibnu xajaaj waxay la tilmaamayaa yani muarikiintu ay tilmaamayaan in uu tegey maxay basra uu tegey basrana abu muusa alashcari baa markaa waxa weyan xilligaa waali ka ah ama bara saab ka ah markaa dee nin la qabsaday magaalada madiino magaaladii uu dhashay la qabsaday weeyaan deetana wuu cawday isagiina markaasu wuxuu soo tirinayaa isna gabay dheer buu tirinaya imaam alhudaa laa tabtali darda musliman lahu xurmatun macruufatun wa zamaamu buu leeyay imaamkii hanuunkow yacni waxa weeyaan naga aqbal buu leeyay in qof muslima inaad eridid ma ahayn subxaan allah cumar wuu diiday marka inuu aqbalo cumar inuu diiday wuuna aqbalo sababtana waan idiin sheegi doonaa hadhow baan idiin sheegi doonaa laakiin isla qisadaasi markii ay dhacday <laughs> laa xawla walaa quwata illa billah ayaa waxa weeyaan waxa kaloo askartii ay soo sheegtay in wiil kaloo fasahaaday isaguna uu magaalada uu joogo oo isna waxa weeyaan hablihii fitne ku abuuraya waa ninkanina muxuu ahaa waa abu du-ayb baa lidhi abu du-aybki isna waaba wiil qurux badanba subxaan allah waxa war manaanta war maxaad ahayd wuxuu hi ibnu camis <laughs> waxaan ilmaadeernahay ninkii nasri ibnu xajaaj wuxuu uhi war qoyskiinoo dhan ma fitnadana taqaanaan buuri ka daba tag buuli in adeerkaa ka daba tag in adeerkaa ka daba tag nasr ibn xajaaj subxaan allah calaa kulli xaal waxa weeyaan halkan way ka doodaan mu'arikhiintiyo waxay leeyihiin yani asbaabta keentay waa maxay cumar ibn khataab inuu sidaa uu u sii egeego yani waxa weeyaan bulshada horta sababta koowaad waxa weya cumar ibn khataab waa saxaabiyu rasuulillah weye waa saxaabigii rasuulki ilaahi radi allahu canhu waa kow ta labaadna wuxuu ilaalinayaa fitnada iyo dhibaatooyinka marka waxa weeyaan mar walba waxa weya ka dhici kara ee suurtagalka ah in ay ka dhacdo bulshada ayuu markaa xadkaha u siibaya ninkan waa nin aada u yaqaana maxay radi allahu canhu fitanka iyo balaayooyinka sida looga hortago ayuu yaqaanaa radi allahu canhu arda marka waxa weye magaalada basradana dee ninkaas haddii uu tago wax badanna kama dhibayso waa beled islaam weeyaan talabaadna fitnadii magaalada madiina ka dhici kari lahayd oo magaalo xurmaysan oo nebigi ilaahay uu ku aasan yahay caasimadii muslimiinta in dhibaatooyinka noocaasa lagu arkiyo muraayadii dadku ay iska arkayeenna waa u diidanaa radia allahu canhu markaa wuu kaxeeye wuxuu yidhi halkaa aad dee dabcanna waxa weeyaan dowladda islaamku xilliga cajaayibkeeda waxaa ka mid ahayd inay cid kastoo muslima ay siin jirtay uctiyaad biil baa loo qori jiray marka qof walba bilkiisa halkiisa lagu siin jiray oo markaa aqwaaliga iyo bara barasaabkii halkaa joogaa biilkiisa siin jiray fa subxaan allah calaa kulli xaal markaas arrintaasa ugu weynayd oo waxay ahayd waxa weeyaan in inuu fitnada uu ka ilaaliyo bulshada islaamka iyo markaa waxa weeyaan hablaha muslimiintu inay ku fitnoobaan marka waaye habeenadaa uu wareegi jiray waxaa kaloo cajaayib oo kamida wixii uu arkay habeen habeenada kamida isagoo wareegaya isaga iyo markaa waxa weeyaan mawlihiisii saalim mawla cumar ibn khadaab iyagoo wareegaya habeenkii oo askarti askar ah oo soconaya waddooyinkii ayaa subxaan allah waxay la kulmeen guri cusub oo aan magaalada ka dhisnaan jirin gurigan waa guri iska cooshada oo iminka un la taagay subxaan allah oo iminka un la taagay markaas subxaan allah dabadeedna wuu kusoo laabtay gurigii yacni cooshada ahaa buu kusoo laabtay dabadeedna waxa dhacday gurigiibu isagiibaa galay cumar baa tegay marka wuxuu la kulmay nin oday ah oo albaabka guriga fadhiya wuxuu ku dhahay war maxaad ahayd wuu waraystay wuxuu yihi ninkii waxaan ahay nin reer baadiye ah baadiyaha iyo dhulkaasaan ka imi miyiga waxaanan u imi yacni in aad in aan cumar ibnu khadaab aan wax weydiisto oo markaa waxa weyan uctiyaat iyo markaa yacni wax aan weydiisto ayaan ugu imi buu yihi cumar ibnu khadaab ninkii markaa halkan uu fadhiya guriga hortiisii wuxuu dhahay xilli habeena weeyaan maxaad halkan la fadhida wuxuu dhahay ninkii xaaskii aan qabay ayaa umulaysa way foolanaysaa weeyaan ilmay dhalaysaa buuhi gurigay ku jirtaa cumar wuxuu ku hi oo cid caawisaa ma jirtaa gabadhan waxay ti wuxuu yihi may cid caawinaysaana ma jirto cumar waa iska baxay ma oga ninkan odayga reer baadiyaa ma oga ninkan inuu yahay amiirilmuuminiin cumar ibnu khataab inuu yahay ma oga subxaan allah ninkii markaa waxa weeyaan cumar waa baxay wuxuu qabtay xaaskiisii oo ahay umu kalfuum bintu cali waxa weeyaan cali bin abi taalib gabadhii inantii u dhali weeyaan ayuu u tegay wuxuu ku dhahay umu kalfuumay ma rabtaa khayr adduuniye iyo khayr aakhiro kugu soo dhacay risqun saaq allahu ilayk arsaaqad ilaahay wuu kuu keenayba markaasay tiri waa maxay yaa amiira almuuminiin arsaaqadaas wuxuu ku dhahay arsaaqadani waxa weeyaan gabadh muslimadoo halkan ku foolanaysa oo umulaysa kaalayo iminka u diyaari hawlihii gabadha gabdhaha loo diyaarinayo gabadhii markaa umu kalthum radi allahu canha waxay soo ururisay waxyaalihii markaa waxa weeyaan cuntooyinkii iyo waxyaalaha loo baahan yahay haddii jereele dumarku in ay marka ay umulayaan ama ay yacni waxa weeyaan carruurta ay dhalayaan loo baahdo maryihii iyo wixii la midkaa waxay soo qaaday xabuub fara badan iyo cuntooyin bay soo qaaday way soo raacday marka gurigii bay u timi markaa gurigii dee gabadhii bay markaa ay ay ay gashay dabadeedna hawshii bay waday ninkii cumarna radia allahu canhu isna wuxuu yimi gurigii buu yimi odaygii reer baadiyaha halkiibuu taagnaay cumar wuxuu bilaabay marka cuntadii uu kariyo cuntadiibuu karinaya marka cuntadiibuu waday waday dabadeedna ninkiibu wuxuu ku dhahay war cun cuntada buu oo waxa weeye xalay oo dhan baad saamalaysan saamaleyl baad ahayd oo dee xaloo dhan maad seexanina cuntada cun cuntadii buu ninkii markaa uu cunay dabadeedna umukalfuum ayaa way dhawaaqday markaa oo gabadhii baa waxay dhashay wiil yar bay dhashay deetana waxay tiri umu kalsum yaa amiira almuuminiin bashir gulaaman amiirkii muuminiintow ku bushaarayso ku bushaarayso maxay ghulaam wiil baad dhashay ku bushaarayso subxaan allah amiirkii muuminiintow wiil baa markaa ku gabadhii ay dhashay ku bushaaraysa ayuu ayay tiri ninkii markaa reer baadiye ahaa muu ogeyn inuu ninkani uu yahay maxay amiir almuuminiin inuu yahay muu ogeyn subxaan allah dabadeedna markaas ayuu argagax baa galay amiirulmuminiin ile haybad buu leeyahay gaare subxaan allah dabadeedna radia allahu canhu wuxuu ogaaday inuu ninkaas usoo gurmaday inuu ahaa amiir ilmuminiin cumar ibnu khadaab cumar alfaaruq radia allahu canhu wa arda wuxuuna ku dhahay berri toolena igu kaale marka waxa weeyaan goobtii markaa looga telinayay dadkii muslimiinta ahaa igu kaale ayuu ku yidhi waay marka wax lala yaabo weeyaan waa qisooyinka cajaayibkii la yaab leh ee cumar ibn khadaab radi allahu canhu wa sida uu u daryeelayo bal u fiirso dadka muslimiinta waa yahay habeenadaa kale markaa uu wareegi jiray cumar ibn khadaab waxyaalaha kale cajaayibka uu la kulmay waxaa ka mida ah, isla qiso kale oo iyaduna taa usoo dhoweeyaano waxa weeyaan isagoo la socda salim mawla cumar ibn khadaab ayaa waxa weeyaan waxa wuxuu arkay meel buu wuxuu ka arkay dab baxaya yacni banaanka magaalooyinka wadooyinka dee wuu wada garanaya waa magaaladii madiina in badan buu joogay sidoo kale habeen walba inta badan wuu wareegi jiray marka wuxuu arkay meel ay dab uu ka baxayo dab ayaa baxaya holcaya meeshii dabka ahayd buu yihi markaa waxa weeyaan ayuu yihi wan aadina meeshii buu aaday mise meeshan waxaa joogtaa haweeney ayaa marka waxa weeyaan dabkan wax ku karinaysa cunto ku karinaysa subxaan allah yar yarina meeshii dabka agteedii bay fadhiyaan oo waxa weeyaan dabkan waxa lagu karinayo ayay sugayaan subxaan allah dabadeedna gabadhiibuu cumar uu salaamay wuxuu ku dhahay waxan aad aad cuntadan aad u karinaysid maxay ahayd caruurta waxay tidhi waa biyo oo waa biyo biyowo waxa weeye biyahaasun baan walwalaaqaya ilaa maanta cuntana uma haya caruurtan oo waxa weeyaan waxaan rabaa un inay in ay carruurtu daalaan kadibna ay iga seexdaan intaasunbaan rabaa buyi subxaan allah wuxuu dhahay cumar maanoo anoo amiirulmu'miniin baa carruurta islaamku igu gaajoonaysa wuu baxay saalim iyo isagiibaa israacay waxay tageen baytu maali lmuslimiin gurigii hantida muslimiinta la dhigi jiray hantidii guud wuxuu soo qaaday jooyad weyn oo daqiiqa bur ama daqiiq buu soo xambaaray dabadeedna markuu xambaaray ayaa saalim oo mawlihiisa ahaabaa wuxuu dhahay anaa xambaaraya buuhi amiirilmuuminiin kasuu hi anta taxmilu wisrii yowma alqiyaama maadaa iga xambaaraya wisrigayga iyo dembigayga maalinta qiyaame ka bari buu yihi anaa qaadanaya tuurtuu saartay yaa saaranaya tuurta waxa weeye amiirilmuuminiin cumar alfaaruuq dowladdii ugu weyneed islaamka iyo dowladdii waxa weeyaan adduunka iyo caalamkaba ugu weyneed xilligaa ayuu madax ka yihi allah dunida marka loo qaybiyo saddex meelood laba qaybood buu haystaa cumar ibn khadaab haddana xambaar wuxuu xambaarayaa xaggee yacni wuxuu xambaarayaa jooyad daqiiqa oo waxa weye bur iyo daqiiqi ay ku jirto subxaan allah wuu soo qaaday markaa daqiiqdii buu soo qaaday waxaa kaloo uu soo qaaday maxay subag ama eh, waxyaalihii lagu darsan jiray saliid ama subag hadba sida loo yaqaano ayuu soo xambaaray wuu soo qaaday wuxuu keenay gabadhii marka daqiiqdii wuxuu ku shubay weelkii biyihii karayay buu ku shubay kadibna uu ku walaaqay cajiin ayaa laga dhigay wuu walaaqay uu cajiimeeyey markaa dee waxa u noqotay markaa waxa weeyaan khubus ama sabaayad buu ka dhigay subagiyo wixina waa ku dardaray waxa weeyaan salim wuxuu leeyahy bal u fiirsa salim siduu u sheegay salim wuxuu dhahay markii hore meeshan digsiga digsigii de weelku waxa weeyaan weelkii cuntada lagu karinay hoosteeda waxa ah maxay dhuxushii lagu karinayay markaa waxa weeyaan dabka markaa dhuxushii buu afuufayaa si dabkii uu u holco wuxuu dhahay markaa gadhkii cumar ibnu khataab waxaa galay qiiqii qiiqii yacni dabka ayaa gadhkiisii saa u galay buu yidhi subxaan allah fa subxaan allah kadibna isagiina wuu usii cajiimeeyey waa usii walwalaaqay cuntadii markay diyaar noqotayna gabadhii baa carruurteedii siisay marka gabadhii baa waxay tidhi wallaahi ninkaagani nin wanaagsan baa ti adigaa ka mudan cumar kan la sheegaya inuu amiir u yahay adaa ka mudan bay tidhi inaad amiir u noqotid muslimiinta subxaana allah wuxuu dhahay insha allahu tacaala beritoole yacni xarunta muslimiinta ama meesha looga taliyo waad iga heli doontaa buuri yacni cinda amiir lmuminiin amiir lmuminiin agteeda waad iga heli doontaa buu dhahay subxaan allah laa xawla walaa quwata ila billah habeenadaa markaa uu wareegi jiray waxaa kaloo kamid a ah qisooyinkii cajaayibka ahaa ee cumar ibnu khadaab uu la kulmay isaga iyo salim oo wada socda ayaa waxa weeyaan gidaar bay fadhiisteen dabadeedna gidaarkiibu wuxuu ka maqlay gabadh yar da-deedu yar tahay oo waxay leedahay gabadhaasi hooyadeed bay la hadlaysaa ama gabadh kale guriga ku jirtay la hadlaysaa gabadhii kalaa waxay tidhi naa ii soo qaad bay tiri caanaha biyaan ku shubayaa waa gabadhani waa gabadh caanalaya weeyaan caanalay weeyaanoo caanahay iibinaysaa dabadeedna caanihii waxay ku barxaysaa biyo marka inantii ay dhashayba waxay ku tidhi ii soo qaad caano iyo biyaha aan isku dareen subxaan allah waayahay dabadeedna gabadhiibaa waxay tidhi oo miyaanad ogeyn inuu cumar ibnu khadaab uu reebay arrinta oo uu yidhi caanaha iyo biyaha layskuma dari do layskuma dari karo welibana ciddii u dhawaaqaysay cumar ee fariinta dadka gaadhsiinaysay sidaas ayay sheegtay oo way akido waxay tidhi cumar wuu reebay gabadh dambe ama qof damboo caana biyo ku daraya waa la reebo mamnuuc weeyaan laguma dari karo gabadhiiba waxay tihi oo oh, cumar miyuuna arkayaa cumar hadda gidaarkuu fadhiyaaba ilaahay amarkii oo oh, cumar miyuuna arkayaa gabadhii yarayd baa waxay tidhi idaa lam yaraaka cumar fa rabbu cumar yaraak haddaanu ku arkaynin cumar rabbiga cumar ayaa ku arkaya bay ku tidhi subxaan allah salim cumar ibnukhadaab ba wuxuu hi saalimow iyo calaamadii gurigan albaabkiisa iyo calaamadii gurigii baa loo calaamadiyey subixiibu wuxuu ku dhahay subixii ayuu wuxuu ku dhahay gurigii bal ku laabo oo warkooda hablihii meesha ku sheekaysanaya baliikan dabadeedna saalim meeshii buu tegay wuxuu soo ogaaday in gabadhii labadii gabdhood ay ahaan laba gabdhood oo isdhalay waa inan iyo hooyadeed subxaan allah welibana wuxuu soo ogaaday in aanay inantaasina aanay yacni nin lahayn oo sawj aanay lahayn cumar buu kusoo laabtay wuxuu dhahay labadii gabdhood way isdhaleen inanta yar ee waxaweyaan hadalkii wanaagsanaa ku hadashay lama qabo welibana ninna ma qabo wuxuu isugu yeedhay cumar carruurtiisi wiilashiis cabdillaahi cabdiraxmaan cubaydillaah caasim carruurtiisii buu isugu yeedhay wuxuu dha war aabihin maanta haddii uu cid guursan lahaa ilaah baan ku dhaartay gabadhaasuu guursan lahaa ee yaa guursanaya gabadha khayrka badan cabdillaahi ibni cumar wuxuu dhahay aabbe anigu xaas ban ley cabdiraxmaan ibni cumarna wuxuu dhahay anigu aabbe xaas ban ley caasim ibni cumar baa wuxuu dhahay aabbe anigu reer malihi xaasna malihi aniga ii guuri caasim ayaa gabadhii guursaday marka gabadhii caanaladii ay dhashay caasim ayaa guursaday subxaan allah caasim waxay u dhashay inan yar baa loo dhalay oo la dhahda hinda la dhaho hinda markii ay qaan gaadhayadana yadana waxaa guursaday waaligii iyo badho saabkii ka shaqaynayey ama madaxda u ahaa dalka masar oo la dhaho magiciisa cabdilcasiis la dhaho oo ahaa reer quraysheed oo reer bani umaye welibana ahaa cabdilcasiiskaas iyo inantii waxay dhaleen cumar ibnu alcabdilcasiis ayay dhaleen duriya saalixa duriyatun bacduhaa fawqa bacd duriyad barhkeedba barhka kalaysi saaran yahin bal u waxa weeye gabadhii caanaleda ahayd ee ilaahay ka cabsatay waxay dhasho duriyaddeeda ka soo baxday cumar ibnu cabdilcasiis oo ay culimmadu ku tilmaamaan inuu yahay khaamisu khulafaa raashidiin ninka shaneeya afarta khulafaa raashidiinka cumar baa markuu talada qabsaday nin reer bani umaya buu ah oo waxa weeyaan dee aabbihiiba cabdilcasiis ahayo aynu nidhi barasaab buu ka aha dalka masar oo dhan kadibna reer bani umaya buu ahaa janis buu helay in oo markaa madax ka ahaa khaliif ka ahaa dowladdii umawiyiinta ayaa geeriyooday dabadeedna waxaa loo magacaabay cumar bn cabdilcasiis baa waxaa loo magacaabay khaliif baa loo magacaabay wuxuu dha ilaah baan ku dhaartee awowgay cumar ibnu khataab cumar alfaaruuq sidii uu dadka ugu cadaalad samayn jiraan ugu cadaalad samaynaya buui xilligana waxay dowladdii umawiyiinta dee cumar goormuu dhintay muddo ka hor waa awowgiisii labaad weeye cumar subxaan allah radi allahu canhu dabadeena wuxuu dhahay sidii anigu awowgay cumar ibn khadaab ayaan ugu cadaalad samaynayaa dadka iyo bulshadii muslimiinta ah kadibna wuxuu noqday qofka ugu cadaalada badan ee dib usoo xasuusiyey dadkii muslimiinta ahaa cadaaladii cumar ibnu khadaab awowgii cumar alfaaruuq allahu akbar marka eeg gabadhaan ilaahay ka cabsanaysay xitaa caanaleedaba ha noqotee ilaahay markay ka cabsatay subxaana la ilahy wuxuu siiyey duriyad wanaagsan ayuusi waayahay taasna waxay ahayd baayacatu laban iyo marka waxa weeyaan haweeneydii marka waxa weeyaan caanaha iibinaysa iyo qisadeedii haddii aan intaa kaga nimaadna habeenadii ama dowraadkii uu cumar ibn khataab uu ku mari jiray magaalooyinka magaalada madiine dhexdeeda waxaynu wax ka soo qaadan doonaa insha allahu tacaala sida uu ilaalin jiray sidoo kale uu ilaalin jiray marka waxa weeyaan tawxiidka iyo waxa weeyaan shirkigana uu uga ilaalin jiray bulshada muslimiintu inay shirki ku dhacaan iyo waxa weeyaan gef xagga diinta ah iyo caqiidada xun inay ku dhacaan marka qisaa la soo arooriyaa walow sanadkeedu aanu sugnayn qisadaasi waxa weeyaan xilligii la qabsaday waddanka masar waxaa qabsaday camru ibn alcaas camru ibn alcaas radia allahu canhu waxaana u magacaabay oo waxa weeyaan uu u shaqaynayay dee weli amiirkii muminiinta cumar alfaaruq radi an canh cumar camru bn alcaas markuu dalka masar u qabsaday masar waxaa haysan jiray baa sida la yaqaano maxay yacni faraacin baa haysan jirtay fircoonadii kala dhexli jirtay dadkii deganaana waxay ahayn masaaridii qibdiyiinta loo yaqaanin waayahay dabadeedna waxaa dhacday walaalyaal dhaqan ahaan waxay u lahaayeen dadka masaarida ahi in webiga niilku webiga niilka magaalada qaahiro mara in sanad kastaba lagu tuuro webiga gabadh oo dhalinyaro ah lagu tuuro inta maryo qurux badan loo geliyo ayaa waxa weeyaan waxaa lagu tuurayaa xagee webiga niilka gaar ahaana webiga niilku marka uu u istaagi jiray caada ahaan ayuu istaagi jiro webigu siduu u burqanayo u soconayo ayuu biyahaba la waayaa wuu gurayaa gebigiisiba dabadeedna gabadh waa dhaqan waagii hore jiri jirtay xataa meelaha yurubta aad baa uga jiri uga jiri jirtay dhaqankaasi subxaan waa dhaqan iminkadatan bay jirtaa dhaqanka noocaas oo afrikii ka jirta iyo eshiya iyo meelo badan wixii aan diin lahaynba waa ka jirtaa dhaqanka noocaas gabadh baa markaa yar baa lasoo qabanayaa waa la qurxinayaa maryaha ugu quruxda badan baa loo gelinayaa dabadeedna waxaa lagu tuurayaa maxay webigii damajin baa qaadan ma shaydaan baa qaadan lama garanayo dabadeedna webigii wuu u furmaya baa dib usoo noqonaya dabadeedna waxay noqotay wixii dhaqan bay noqotay marka dhaqan soo jireena oo cid walba ay samayso waana dhaqan yurub buu ka jiri jiray yurub buu ka jiri jiray ilaa dhawaan buu ka jiri jiray yurubtan subxaan allah oo waxa weeyaan markay biyo waayaan gabadh bay soo qaban jireen waa qaababka dumarka loo adoonsan jiray walciyaadu billah dabeedna waxaa lagu tuuri jiray maxay sacrifide bay dhigi jireen waa loo hurayaa webigaa loo hurayaa ama ilaahi biyaha keenaya baa loo huraya subxaan allah oo marka waxa weye sidaasaa loo dili jiray calaa kulli xaal xilligii camru bn alcaas markii uu qabsaday ayaa waxa weeye biyihiiba istaago way gurheen camru bn alcaasna waa nin muslima marka waxay dhaheen gabadh waa in lasoo qabtaa weeyaan oo meesha lagu tuuro wuxuu dha war anagu dad muslimiina baanu nahay wadankana waxaa qabsadeen muslim baa qabsaday sheekadaas iyo malaawaalkaa naga joojiya buuhi waxay dhaheen haddaa maxaanu yeelnaa cumar baan u qoraynaa buuhi cumar alfaaruq ba warqad loo soo qoray la leeyahay maxaanu yeelnaa cumar wuxuu dhahay war si wanaagsan baa yeesheen hadday la taashateen waxaad yeelaysaa warqadan kuusoo diray warqada kale la socota ku tuur webiga warqadii baa u tagtay camru bn alcaas warqadii buu furay markaa warqadda waxaa ku qoran webiga lagu tuurayo yaa nahr yacni webi yahow saasaa ku qoran erayo saas kale webi yahow haddaad biyaha u keeni jirtay adigu iskaa u keeni jirtay haysaba anaga biyaha noo keenina haddii laakiin ilaahay uu ku socodsiin jiray ilaahay amarkiisa ku soco warqadii buu ku tuuray markaan warqadii ayuu ku tuuray subxaan allah biyihii bug bay marqudha soo dhaheen ilama ay dhaheen lix baac lix dhudhun oo aan weligiiba gaadhin buu biyi gaadhay dib oo u dambaysana biyihii uma istaagin subxaan allah marka riwaayadaasna waa saasay tilmaamaysaan oo culamau taarikh baa soo aroorisay sanadkeeduna ma fiicna weeyaan sanadkeeduna mid wanaagsan ma aha aan ka gudubna marka waayahay waxaa kaloo ka mida yani halkaa waxa maxay nooga cad waxay nooga cad in ay cid kale dadku tala saartaan ilaahay baa waxa weeyaan biyahan keenaya ilaahay subxaana watacala baa biyahan hee keenaya subxaan allah ma aha inaad cid kale isku xidhid ama ilmo yar inta lasoo qabto dhaqanadii waagii hore qadiimiga ahaa ha loo sacrifide gareeyo ha loo gowraco walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin ilaahay bay awooddiisa ku jirtaa marka marka waftigiisu siduu shirkiga uga ilaalinayo dadka muslimiinta waxaa kaloo ka mida yani waxa wey xadiiska saxiixa bukhaariba uu soo saaray cumar ibnu khataab radi allahu canhum isagoo guclaynaya ama dawaafaya kacbada ayaa wuxuu dhahay hadalkiisii caanka ahaa wuxuu yidhi dhagax yahow buu yidhi wallaahi kuma dhunkan lahayn buu yidhi dhagax yahow ee waxaan kuu dhunkanaya waa xajurulaasidkii wey waa dhagaxii madooba ee waxaan kuu dhunkanayaa waxaan arkay rasuulka ilaahay oo ku dhunkanaya khalaas laakiin waan ogahay inaad adigu dhagax tahay laa tanfac walaa tadur waxna ma i anfacay sida anfac iyo dheef iima keenaysid waxa weeye dhibna iima keenaysid dhagax madow oo meel iska yaalla baate subxaan allah laakiin sababta aan ku dhunkanayo waxa weeyaan waxaan arkay rasuulka ilaahay oo ku dhunkanayo bes waana xadiiska ugu muhiimsan waana xadiis saxiix wey xadiiskaas bukhaari ku yaalla waana xadiiska ugu muhiimsan ee waxa weeyaan difaacaya shubahaadka dhahaya ee gaaladu hadii iyo isku akhriso ama isku buufiso ay dhahaan muslimiintu waxay caabudaan xajarulaswadka ama waxay caabudaan kacbada madoob ay caabudaan markay dacayadeynayaan muslimka maxay dhahaan waxay caabudaan dhagax madow oo waxa weeyaan meel saxara a yaalla waa kuwa u sujuuda bay dhaheen oo waxbay dhagaxaasay caabudaan subxaan allah weligeedna lama arkin qof muslim ah oo dhagaxa caabuda haddii uu dhagaxa kacbada waxayta ha ahaadee haduu caabudo oo ilaah u yaqaano kafara fi millati yacni wuxuu ka gaaloobay millada ilaahay subxaanahu wa tacaala dhagaxan looguma talagelin in la caabudo waa xajarul aswad ama kacbada si guud looguma talagelin in la caabudo kaliya waxa weeyaan sababtaa waxa weeyaan wuxuu ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala in ay u noqoto calaamad iyo sumad muslimiinta u ah oo qiblo ah oo ay muslimiintu yani waxdaaniyadooda iyo midowgoodu uu halkaa uu ka muuqdo oo ay hal meel wada tukadaan dhan walba xagga koonfur ha kasoo tukanayaan waqooyi ha kasoo tukanayaan galbeed iyo bari ha kasoo tukanayaan khalaas halkaasaad u jihaysanaysaa subxaan allah marka waa qiblo waana sumad iyo astaan weeyaan bes wax kale maaha subxaan allah ku tusaya axaadiistii faraha badneed ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu lahaa qof muslim ah oo dhiiggiisa la daadiyo ayaa ilaahay agtiisa wuxuu kala daran yahay in kacbada la burburiyo kacbadaasoo burburtay imka kacbada xurmaysan soo arkin waxa weeyaan haddii la burburiyo oo kacbada wax weyn lagu tuunto gebigeedaba ilaahay agtiisa waxaa ka daran qof muslim oo la dilo qofka muslimkii xaqdarrada lagu dilo ayaa ilaahay agtiisa kala weyn in kacbadeedaba la burburiyo kacbaduna way burburtay marka nebiga ka horna way burburtay nebiga kadibna waxa weeyaan way burburtay waana la dhisay xajarulaswadkan yama dhagaxan madowna waaba la xaday dhowr iyo labaatan sanadood bay qaraamida qaadato xaday subxaan allah oo waxa weya isagoon xajarulaswadba oolin bay dadku xaggana u tukan jireen kuna dawaafi jireen wa kullu haada waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa waxa weeyaan in inuu dhagaxu yahay ama xajarulaswadka ama kacbadu ay tahay maxay calaamad iyo astaanta iyo qiblada bes wax kaloo u dheer ma jirto marka sababta markaa waxa weeyaan loo weyneynayo ee waxa weeyaan halkaa loogu tukanayana waxa weeyaan rasuulka ilaahay baa sidaas yeelay ilaahayna wayna faray bes laakiin waxna inama tarayso nafci ma keento durrina ma keento sidaasuu dhahay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wa ardaa intaanayn halkaa kaga gudubno waxaa kaloo ka mida waxa weeyaan eh, weli waxaan wadanaa siduu tawxiidka u ilaalinayay oo uu shirkiga dadka uga ilaalinayay waayo waxaa dhici kari lahayd waxa weeyaan dadka qaar ba waxaa iskaga dhacaysan yacni walciyaadu billahi rabbilcalamin inay dadku caabudayaan maxay dhagaxan marka wuxuu leeyahy dhagaxani waxna ma taro waxna ma waxa weyan waxna ma dhimo labada midna ma qabto ee waxa weeyaan sababtan u dhunkaday wuxuu yidhi waa ilaahay rasuulkiisiba ay faray sida ama aan arkay isagoo dhunkaniyo bes waxaa ka mid ah geedkii shajaratu ridwan e, shajaratu ridwan waa geedkii marka waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam uu baycada uu kula galay saxaabadii rasuulka yacni saxaabo ku dhow kun iyo afar boqol ama ilaa kun iyo shan boqol oo saxaabi waxa weeyaan halkaa taagnaa oo ilaahay markaa uu raali ka noqday laqad radia allahu cani lmuuminiina id yubaayicuunaka taxta shajar geedka hoostiisa geedkii hoostiisa dee markii nabigii calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooda xilligii markaa wax waxweye cahdigii cumar alfaaro ayaa qaar ba waxay way ku tukadeen waxay dhaheen halkan ba saxaabadii rasuulkii ilaahay hee lagaga raali noqday allahu akbar uu fakeray markiiba ha shirki baa halkan ka soo socda shirki iyo kufriya gaalnimaa soo socota halkan way saasay ku bilaabantaa hawshu hawshu saasay ku bilaabantaa marka ugu horeysa dabadeedna mawlihiisii buu u yeedhay yaa saalim ina mari faash buu qaaday geedkiiba uu gooyey muxuu muslimka ka gooyey muslimka wuxuu ka gooyey waxa weeyaan geed hadda haddii waxa weeyaan uu jiri lahaa waxa weeyaan fitnooyin iyo bidcooyin aada u tiro badani waxa weeyaan ay ka dhalan lahayd waa ka gooyey marka subxaan allah marka geedka markii uu gooyey waxaanu nidhi wuxuu ka gooyay muslimka maxay yacni waxyaalo u keeni karaayo bidco sidaa ku bilaabanta hadhowna shirki ku dambaysa walciyaadu billah shirkiguna marka horeba saasuu ku bilaabmaa maalan shirkigii ugu horreysay iyo kufrigii gaalnimadii ugu horreysay waxaa bilaabay qoomkii nabi nuux ayaa bilaabay intii u dhaxaysay nabi aadam calayhi salaam iyo nabi nuux waxay ahaayeen toban qarni yacni toban qarniguna wuxuu noqon karaa kun sannadood hadii intaasoo sanadood ba udhexaysa kumanaan sanadood ba udhexaysay nebi aadam iyo nebi nuux sanadadaa markaa nebi aadam iyo nebi nuux u udhexaysay waxa weeyaan dadku ilaahay unbay rumaysnaayeen tawxiidku baa jiray cid markaa ilaahay ku kufriday ama shirki ula timi may jirin kaana annaasu ummatan waaxida dadkoo dhan ummad keliyay ahaayeen oo hal diin keliyay haysteen ciddii ugu horraysay shirkiga bilowda waxay ahayd qoomkii nebi nuux maxay ku bilaabeen shirkiga waxay ku bilaabeen shirkiga dad wanaagsan oo guddi iyo suwaar suwaac iyo waxa weeyaan yaquuth iyo nasri niman wan wanaagsan ayay ahaayeen subxaan allah wa laa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa wa wayacuuqa wa nasra shantaa nini waxay ahaayeen shan nin oo wanaagsan oo culummo ah ayay ahaayeen culummadaasi markii ay dhinteen ayaa ibliis baa u yimi iyo shaydaan baa wuxuu dhahay muu kuu dhihin gaalooba kumuu dhihin kufriya ama shirki la yimaada wuxuu ku yidhi shantan nin niman wanaagsan bay ahaayeen si aad ugu xasuusataan ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa sawiro sawira iyo waxa weeyaan waxaad sawirtaan sanamyo aad ku xasuusataan statu yani sanam sawirkii qofkaas oo kale ah shiikhaas dhintay waxa weeyaan aad ku xasuusanaysaan sidiibay yeeleen may caabudin iyagu laakiin sanamyadii bay sameeyeen marka waxay ugu talagaleen inay ku xasuustaan markay arkaan wadaadkii wuddi weeyaan wadaadkii yaquuf waa wadaadkii yacuuq waa nasri weeyaan inay ku xasuustaan ilaahay dabadeedna ilaahay xusaan sidaasuu ku bilaabmay marka jiilkaasi waa iska dhintay iyagu jiilkii labaad ayaa dul fadhiistay oo yidhi waa iyaga weeyaan kuwa nafciga keena darigana keena subxaan allah waana ilaahya weeyaan ilaahay ka sokeeya waana loogu tawasulaayo walciyaadu bilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa loogu dhowaadaa si markaa waxa wey anagu bani aadan banu dambiilayaal baanu nahayo waxa weeyaan waxaa noo hadal ynoo ergoonaya nimankan halkan fadfadhiyaa noo ergoonayo oo ilaahay noola hadlaayo waa absolutely waxa weeyaan sida kiristaanku ay u hadlaan absolute wallahi waa saint annagu waxaanay dembiilayaal oo dembigii nabi aadan baa dusha naga saaran waxa weeyaan oo e, nebi aadam geedkii uu cunay baan ku dhalanay hereditg ahaan baan ugu dhalanay dembiga walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin daahirna ma nihin marka ciise oo aan dembi gelin oon daahir ah isagu ayaan waxa weeyaan ilaahay ugu dhowaanaynaa siuu ilaahay noola hadlo walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin kufriga iyo gaalnimada marka halkaasay ku bilaabantaa sida aawadeed geedkaasi isna wuxuu soo watay maxay yacni bidco markaa wuu gooyey cumar wuu jaray marka waa yahay waxaa kaloo ina tusinaysa marka arrimaha cajaa'ibka ee cumar ibnu khadaab radi allahu canh wuxuu markuu talada saa u qabsaydayba wuxuu casilay wuxuu casilay khaalid ibn lwaliid almakhsumiy sayfullahi almasluul radi allahu canh khaalid ayuu yidhi aniga dowladayda uma shaqaynaysid askartiiba waa ka eriyey marka wuxuu dhahay markii ugu horreysa wuxuu ka casilay yacni marka hore khaalid wuxuu ahaa dowladdii abibakar wuxuu ahaa yacni hogaamiyaha guud ee ciidamada muslimiinta ama wasiirka gaashaandhigga ee dowladda islaamka waa khaalid weeyaan geesigii islaamka ee muslimiinta ayuu ahaa cid loolin loolisana waa la waayey ama cid weliga jebisaba dhowr iyo sagaashan dagaal buu galay weligiina lama jirin waana ninka ugu haysta caskariyadda iyo milatariga adduunyada ama taariikhda basharka cid ku haysata ma jirto hallag ha keena marka ha keena cidda ku haysata khaalid walaa jenkis khan baan ku haysan walaa nabilyon bonaberti baan ku haysanin walaa hitlerkii malaayiinta qof laayay baan ku haysanin milatariga khaalid wey isagaa adduunka ugu haysta weligii cidiba jebin dabadeedna ninkaasoo dee waxa weeyaan cidiba aanay jabinin ayuu cumar meeshii yimi wuu casilay wuxuu ihi waan ku casilay wuxuu bedelkeedii magacaabay saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee abu cubayd caamir ibnu ljarax radia allahu canhu maxaad u casishay baa la yidhi cumarow wuxuu dhe waxaan u casilay khiyaano uma casilin buu yihi khaalid iyo waxa weye qalad uu galay uma casilin ee waxaan u casilay buu yidhi dadkiibaa qalbiyadoodii waxay ku xidheen khaali oo nala socda mooyaane guulaysanba maynaba ha allahu akbar alla cumarow alla cumaro meel dheer baad wax ka eegtay bal u fiirsan meeshuu ka eegay dadkiibaa qalbiyadoodii waxay dhaheen khaalidoo la socdo mooyaane ba mayno subxaan allah dabadeedna waana casilay buu yidhi si aan u tusiyo inay guushu ka timaada ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala oo aanay guushu ku xidhnayn maxay khaalid ibn lwaliid aanay ku xidhnayn nacam taasina waxayna tusinaysaa inuu shirkigii waxa weeyaan iyo bidcadii halkaa kasoo socotayna uu ka joojiyo muslimiinta waxa weeyaan si uu uga hortago marka dembi meesha ka dhaca marka taarikhyahanadu waxa kaloo ay tilmaamaan qisadii ninkii la dhihi jiray daniel daniel marka daniel waxa weeyaan waxay dhaheen wuxuu ahaa yani nin meydkii baa la helay waa qof dhintay meydkii ayaa waxa dowladdii islaamku markii qabsatay dalka ciraaq markii ay qabsatay magaalo rustum la dhaho ayaa waxaa laga helay mayd baa laga helay marka waxay dhaheen dadkii yani qofka dee maydka ah ka ag dhawaabay weydiiyena waxay dhaheen muddo saddex boqol oo sanadooda ayuu waxa weeyaan uu halkaa u yaalay marka dadkii markay weydweydiiyeen weydweydiiyeen waxay dhaheen laga yaabo inuu ahaa nin nebi ah oo bere hore dhintay laakiin waxa maydkiisu uu halkaa u yaalay cumar baa loo sheegay marka cumar wuxuu dhahay si shirkiga iyo waxyaalo saas oo kale looga fogaado wuxuu dhahay ninkan maydka ah ninkii maydka ah inta qaadaan toddoba iyo sagaal xabaalood baad qodaysaan markaa sagaal xabaalood ood qodaan goor habeena waana cidi ogeyn xabaal kamida ku aasa dabadeedna ka taga marka si aanay dadkii farisiyiintu dib ugu soo noqonin oo dhan ninkani nin wanaagsan ayuu ahaa ama nebi buu ah ama kanuu ah ama sidan uu ahaayo hadhow tolo loo dul fadhiista un oo loo dhaha nin wanaagsan ayuu ahaayo marka waxa weeyaan halkan qabriguunbaan dul fadhiyaya subxaan allah halkaana shirkigii ka soo socday ama waxa weye arrintii bidcadeeda kasoo socotay uu ka aamunsiyey dadkii waana waxa weeye meel aan la garanayna waa ku xabaalay marka radia allahu canhum arda aynu maanta intaa kusoo koobno insha allah maalmaha soo socda ayaan ka warrami doonaa arrimaha siyaasadda iyo dowladdiisii iyo waxa weeyaan caskariyadii iyo militarigii iyo futuuxaadkii waaweynaa ee uu furtay cumar ibn khadaab oo ay ugu horreysay dowladdii farisiyiinta dowladdii roomaanka masar aagaas oo dhan iyo guushii abid ugu weyneyd oo ahayd fatxu qudus magaalada qudus oo uu furtay markaa cumar alfaaruuq cumar oo la wareegayo furayaashii qudus subxaan allah wa insha allahu tacaala inagu waan la wareegi doonaa inta aynu nool nahay ilaahay wayna tusi doonaa guusha marka waxa weeya waa waa inoo soo socotaa hamoogaann wey intaan kusoo koobo allahu aclam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu wacalaykum السلام ورحمة ullahi wabarakaatu soo dhawaada ha nacam su-aal fiican wey xajarulaasudka markii la qaatay muddo dheer buu maqnaa miy mise waa lasoo celi waxa qaatay qaraamida waa dad waxa weeya firqooyin iska kharibanaya ahaayeen subxaan allah way xadeen marka waxay xadeen maxay xajarkii aswadka ama dhagaxii midooba ee kacbada yaalla bay xadeen muddo dhowr iyo labaatan sannadood bay la maqnaayeen laakiin muslimiintu umay joojinin ama xajarul aswad ha yaallo ama yaan oolin way dawaafeen wayna tukan jireen qaraamidadii markii dambe way soo celiyeen dhagaxa madow wayna soo kala jabiyeen markaa dhagaxii waxa weye dhagax uu kala jaban yahay ilaa iyo hadda iminka dhagaxii wuu kala jaban yahay marka waxa weeyaan waa ta iminka silfarta aaladdan weyne silfarta soomaydaan arkin birta dush ka sarraysa markaa dhagaxa madow ayaa wax weeyaan laysugu haya dhagaxaasaa isu haysa markaa subxana allah markaa way kala jumiyeen qaraamidadaas waa uun qolyo ayay ahaayeen oo ummadda xilligaa lagu saliday marka subxaan allah laakiin way soo celiyeen markii dambe muddi la maqnaayen naam jasakum llah khayr wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu iyo iyo asxaabtii oo kale ka dhigo su-aashaan kaweydiinayaan waxaweyaan ma calaamadaas unbuu xajiro afid inoo yahay mise sheeko kalaa ka dambaysa si wanaagsan su-aal wanaagsan su-aal wanaagsan weeyaan xajarala ma calaamado iyo qibladaasoo keliyan buu inoo yahay mise wax kalaa jira isagu shaksiyan fadli dheeraada waa leeyahy laakiin xajarkaasi kumanaan fadliha yeesha hadii la doono qofka muslimka ah baa ka khayr badan qofka muslimka ah baa hee ee ilaaha rumeeye baa ka khayr badan walidaalik baa qofka muslimka ee la dilo wuxuu nabigeenu tilmaamay waxa weeyaan ilaahay agtiisa haddii beydkaa dhan ee kacbada ah ee waxa weeyaan xurmaysan ee ilaahay uu xarimay ee muslimiintu meel walba uga timaado in la burburiyo gebigiisaba iyo in qof muslima ah in la dilo waxaa daray nin qof muslima la dila buu dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam la zawaalu dunya ahwanu cinda allah in ruux muumina la dilo ilaahay agtiisa waxa weeyaan waxay uga fududahay inuu dunida oo dhan waxa dad joogo oo dhan iyo waxa cir iyo samo joogo oo iyo xidig iyo qorax inuu baabi'iyo muslimka mooyaane iyo waxa weyan in hal qof muslima la dilo waxa ilaahay agtiisa uga fudud inuu dunida oo dhan uu wada rogo inuu dunida oo dhan uu rogo waxa weeyaan hal qof oo muslim yani waxay ku tusinaysaa qofka muminka qiimihiisa qofka muuminkaabaa markaa ka qiimo badan xajarul aswadka qofka muuminkaabaa ka qiimo badan adduunyada oo dhan waxa xitaa dad gaala joogta iyo xidigo iyo cirar iyo waxa weeyaan dayax waxaaso dhan qofka muuminkaabaa ka khayr badan marka waxa weeyaan fadli badan ha yeesho laakiin muuminkaa ka khayr badan waa kow taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad qibla weeyaan qibla ayay u tahay dadka muslimiinta kacbadu qiblayood ilaahay baana qiblo ka dhigay oo ilaahay baa ina faray subxaana wa tacaala in aynu e, walli wujuuhakum qibala e, masjid alxaraam waa inaad wejiyadiina usoo jeedisaan xagga hee yacni masaajidka xurmaysan ee kacbada marka oo ilaahay baa ina faray subxaana wa tacala waagii hore intaan nabiga la farin inuu masaajidka xurmaysan ee kacbada uu qiblo uu ka dhigto markii hore waxaa qiblo u ahaan jirtay yacni magaalada qudus magaalada qudus masaajidka baytlmaqdeska ayay dadku qaabili jireen laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha ilahay baa wuxuu ku leeyay suurat albaqara waanu aragnay rasuulka ilaahayow gadgadoonka wejigaaga iyo su-aashii aada ilaahay weydiisanaysa ee ahayd inaan kuu wareejino qiblo aad raalli ka tahay dabadeedna ilaahay wuxuu faray inuu wejigiisa u jeediyo xagga qiblada inuu ilaahay wuxuu yidhi xaggaa masaajidka xurmaysan qiblo ka dhigta marka horta maxay kacbadii noqotay qible noqotay dabcan xurmay leedahay oo waa waa xurmay leeda oo sharaf bay leedahay oo karaamay leedahay oo khayr bay leedahay oo fadli bay leedahay oo nabigeena wuxuuna tilmaamay xajarul aswadku inuu waxa weeyaan uu shafeecayo maalinta qiyaama oo ilaahay uu soo saaraya isagoo le maxay lisaan carab buu leeyay isagoo xajarul aswadku ama dhagaxule carab oo doodayo hadlayo ka markhaati kacaya qof kastoo soo siyaartay subxaan allah qof kastoo soo siyaartay beytka ilaahay xurmaysan buu ka markhaati kacaya subxaan allah markaa wax way khayr badan ayaa ku sugan oo uu leeyahay laakiin mar walbana waxaanu leenahay isagoo khayrkaa leh haddana isagu keligii dheef ma keeno haddana waxa weeyaan dhib ma keeno oo dhagaxun weeyaan waa makhluuq ilaahay uu abuurtay cidda dheefta keentana waa ilaahay subxaana wa tacaala cidda dhibta keentana waa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la sharfayaa oo waa la weyneynayaa oo waxa weeyaan waman yucadim shacaa'ir allah shacaa'irta ilaahay in la weyneeyo weeyaan oo sida nabigeenu sida cumarba uu sheegay waxa weeyaan waad dhuunkanaysaa oo nebigi ilaahay baa dhuunkada calayhi salaatu wasalaam laakiin marnaba caqiidadeenna kama mid aha inuu dhagaxaasi wax kuu taraayo ama uu dhib keenayo lamana caabudayo waana qiblada muslimiinta iyo calaamadda iyo astaantaas ayay u tahay fadli badanna waa leeyahay oo nebi ibraahim calayhi salaam ayaa waxa weeyaan eh, ayaa markaa markii ugu horreysay geliyay halkaasoo dee kacbada dhisay oo waxay leeyiin culimmadu dhagaxa madow waxaa laga keenay dee jannada laga keenay weeyaan marka sida intaasaan kusoo gebagabaynaya marka xajarul aswadku waxa weeya fadlina waa leeyahay laakiin mar walba waxaa ka fadli badan ruuxa muminkaaba ka fadli badan wallahu aclam waayahay su-aasha kale ku soco hadii ala kadhi hadii waqti aad haysaan hay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waayahay su-aal fiican weeyaan jasaak allahu khayran muxuu khaalid uu ka shaqeynayay markii waxa weye la casilay waa kow sidoo kale furashooyin waaweyn oo kale ma lasii furtay markii khaalid la casilay nacam su-aasha dambe aan ku horeeyo futuuxaad waaweyn baa ka dambeeyey khaalid oo subxaan allah khaalid horta markii ugu horreysay waxaa laga casilay maxay wasiirkii difaaca baynu dhihi karnaa xilligan ama yani gudoomi hogaankii guud ee ciidamada muslimiinta baa laga caasimay markaa wuxuu noqday askari subxaan allah isagoo markii hore ciidamada dhan xukumayey ayaa abu cumar baa markaa casilay markuu cumar casilay askari buu noqday askari u adeegaya maxay askartii isagu uu madaxda u ahaa subxaan allah saasuu isagu u jeclaa jihaadka iyo inuu ilaahay jidkiisa uu ku diriro khaalid ibn walid waana sii shaqaynaya nacam waana sii shaqaynayay oo waxa weeyaan eh, dagaalkii yarmuuk isagoo ku guda jira ayuu waxa weeyaan la casilay ayaa waxaa geeriyooday abubakar baa geeriyooday dagaalkii yarmuuk barhtanka isagoo lagu jiro yarmuukna waxaa laga soo horjeeday nimankii roomaanka reer yurubta ahaa ayaa la dagaalamayay ciidamada muslimiintuna waa soddon kun gaaladuna laba boqol oo kun ayay sare u dhaafiyeen subxaan allah oo hiraqal iyo dee baa lala dagaalamay laba boqol iyo dheeraad kun ayay ahayn muslimkuna soddon kun xitaa ma gaadhay sagaal labaatan kun soddon kun meelahaasi ahay khaalid baa markaa hogaaminayay waxaa loo soo sheegay khaalid isagoo waxa weeyaan maalintii ugu darnayd ee ku jirto ayaa loo soo sheegay in uu geeriyooda abubakr asidiiq radi allahu canh iyo in welibana cumar uu qabtay maxay xilkii uu qabtay iyo in cumar uu ka casilay jagadii hogaankii guud dabadeedna bedelkiisa la magacaabay abu cubayd caamir ibn ljarax radi allahu canh marka waxa weeyaan khaalid wuu yaalay markaa dee wuu soo dhaweeyey subxaan allah waxaana la wareegay maxay eh, abu cubayd caamir ibn ljarax laakiin dagaalkii waa sii waday eh, oo iskamu tegina mudhihin aniga waa dagaalkii wuu sii waday isagana sii hogaaminayey ilaa intuu dagaalkii uu ka dhammaanayey ugu dambaynna marka waxa weeyaan eh, dagaalkii marka waxa weeyaan waxaa ku guulaystay muslimiintii oo khaalid baa jabiyay nimankii khaalid iyo waxa weeyaan muslimiintii kale ayaa jabisay marka halkan marka khaalid laga warramayo maaha keligii ninka ugu geysisan ninka dee dagaalami jiray oo kaliya wuxuu muslimiintu ay leedahay geesiyaal ciiddaa ka tiro badan zubayr baa ka mida alqacqaac ibnu camru atamiimi baa ka mida caliy ibn abi aalib ayaa ka mida rag ciiddaa ka badan abu cubayd caamir ibn jaraax baa ka mida yaziid ibn abi sufyaan ayaa ka mida mucaawiye walaalkii raggaasoo dhan geesiyaal bay muthana ibnu xaritha shaybani raggaasaa ka mida marka waxay ahaayeen jenaraallo waaweyn oo khatara oo waxa weye ciddii loo meeshii loo diro markaa furta markaa futuuxaad waaweyn baa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey in la furto waddanka ciraaq si wadankii faris oo dhan oo ciraaq ay ka mid tahay oo iiraan ay ka mid tahay oo bakistan wadamadaas oo dhan ay ka mid tahay yaa furtay marka oo caasimadii ugu weynad yaa soo furtay sacad ibn abi waqas sacad ibn abi waqas radi allahu canh sacadna waxa weeyaan cumar baa magacaabay oo markaa waxa weeyaan dagaalkii qaadisiye waxaaso dhan waa u tegi doonaa insha allah maalmaha soo socdaan ka warrami doonaa waayo waxaasoo dhan xilligii khaliifkii cumar bay dhacday markaa sacad baa furtay dagaalkii qaadisiyaana qaaday oo furtay markaa dowladdii farisiyiinta abid dunida ka masaxay khalidna wuxuu abid ka masaxay dowla yarmukti iyo waxa reer yurubtii joogtay wadamada carabta subxaan allah iyo camru bn alcaas iyo camru bn alcaas oo isaguna furtay wadanka masar oo laba milyan oo qof bal u fiirsa camru bn alcaas nin aada u garaad badan bo laba milyan oo qof tiro gaadhayso askara bay haysatay masar xilliga laba milyan ayay haysatay waxa weeyaan eh, camru bn alcasna wuxuu haystay sideed kun sideed kun iyo laba milyan camru bn alcaas eh, ayaa waxa weeyaan intuu galay ayuu waxa weeyaan eh, subxana allah qiisooyinka cajiibka waynoo soo socotaaye waxa weeyaan ayuu furtay waddanka masar uu furtay radia allahu canhu wa ardaa ayuu furtay oo uu galay marka qaahira iskandariya iyo magaalooyinka waaweyn ee masar marka islaamka yaa geliyey wadankan masar ee maanta muslimka yaa geliyey camru bn alcaas subxaan allah waana khaliif waxa ahaa cumar ibn khadaab ciraaq yaa geliyey islaamka khaalid ibn welid ayuu bil bilowgii khaalid buu ahaa dhamaystirkiina wuxu ahaa sacd ibn abi waqaas wadanka suuriya filistiin cumaan subxaan allah yaa geliyey islaamka waxaa geliyey khaalid ibn walid iyo raggii la dagaalamaysay garbihiisa ahaa abu cubayd caamir bnu jaraax yazid ibn abi sufyaan iyo marka waxa weeye camru bn alcaas iyo raggaas weeyaan waa ka warrami doonaa markaa futuuxaadkii waaweynaa marka futuuxaad ma ka dambeeyen ha boqolaal baa ka dambeeyey khalid boqolaal baa ka dambeeyey ay intaba muslimiintu guuleysteen subxaan allah khaalidna askari buu noqday laakiin khaalid yacni markii la casilay muddo kadib markiiba waa geeriyooday oo isla khilaafadii cumar ibn khadaab ayuu geeriyooday markaa khalid ibnu walid radia allahu canhu ardaa sababta loo loo casilina waan caddeeyey marar kalena waa ku celin doonaa marka aynu ka warami doono siyaasadda iyo arrimaha dagaalka insha allah jazakum allahu khayr wacalaykum salaam waraxmat ullahi wa ugu dambeeyey khaalid bin waliid ha yurub kale nacam khaalid wuxuu ku geeriyooday magaalada ximis ee wadanka philis waxa weye wadanka suuriya ximis waxay ku taallaa suuriya ayay ku taallaa cidda u baahan taariikhdii khaalid ibn walid ha ku laabato youtube-ka silsilad dheer oo bishii ramadaan oo dhan baan ka warramayna khaalid ibn walid taarikhdiisa bishii ramadaan oo dhan ayaan ka warramaynay silsilad dheer oo labaatan xalqadood gaadhaysa oo taariikhdiisii laga soo bilaabo halkii uu ku dhashay ilaa iyo maalintuu dhimanayay markaa cidduu baahan silsiladii taarikh dheer buu isaguna ha u laabato silsiladaa markaa la magac baxday taariikhdii khaalid ibnu waliid sayfullahi almasluul sayfti ilaahay ee dalka lahayd markaa wuxuu ku geeriyooday magaalada ximis ee dalka suuriya isagoon cidina dilin iyadoon cidinaha aanay dilin oo waxa weeyaan furaashkiisa ayuu ku geeriyooday marka waa kii lahaa waxa weeyaan maanaamat acyunuljubun buu leey ma seexato indhaha fulaydu dadka fulayda ah indhahood yaanay seexanin aniga oo waxa weeyaan intaasoo dagaal galay oo jidhkaygu meel nabar yacni meel bad qabtaba aan lahayn maanta waxaan ku geeriyoonayaa buu yihi furaashkayga ayaan ku geeriyoonay isagoon cidina dilin ayuu furaashkiisa markaa uu ku geeriyooday radia allahu canhu wa ardaa nacam waa magaalada ximisna xabaashiisa way ku taallaa iminka wallahu aclam runtii walaashaa ka noqotay one wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu jaak llahu khayr horta riwaayadda anigu maan weli riwaayadda cid uh, xaqiijisa maan arkin lakin sanadkeedu inaanu fiicnayn ayaan idin sheegay sanadkiisu yani inu daciif ay u dhowdahay um, wallahu aclam insha allah cid xaqiijisana waan arki doona haddii ilahay ka dhigo um, ha webigu wuu qalalnaa marka marka wuu qalalnaa wuu guray biyaanu lahayn sida riwaayaddaas ay tilmaamayso kadibna biyihii baa yimi marka kadibna biyihii baa yimi waana suurtagaloo dee waxa weeyaan cumar iska dhaafee muslimiintu marka ilaahay baryaaso roob kuma imaad haweeneynin marka yani mid u gaara ma aha cumar ibn khadaab ama saxaabada keligeed u gaara ee qof kastoo muumina ah hadduu ilaahay isku xidho o ilaahay uu baryo waa imanaya roobka nacam wallahu aclam waay haya walaal markii asxaabadii rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam miyay ahayd markii dumarka lasuujinta la siin jiray mise waa intii cumar binu khadaab joogay ilaahay qaalaha ku noqdeen dumarka xaggee la siin jira walaal biilka miya ucdiyaadka ha may dawladihii islaamka nacam nacam haya waa su-aal wanaagsan weeyaan Eh, jazaak allahu khayran waxa weey dowladda islaamka khaasatan eh, xilligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayay ka bilaabantay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa caawin jiray dadka masaakiinta ah ee muslimiinta ah ayuu caawin jiray waxayna ka bilaabantay maxay lilfuqaraai muhaajiriina yani waxa weeye dadkii muhaajiriinta ahaa ee fuqarada ahaa ayaa waxa weye dowladda islaamku waxay u qortay maxay eh, in ay iscaab horta markii ugu horreysay dadku waxba may haysanin dad iska fuqaraa bay ahaayeen dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu keenay yacni qorshaha cajiibka ah ee uu ku walaaleysiiyey muhaajiriinta reer ansaareed ayuu markaa uu ku walaaleysiiyey calayhi salaatu wasalaam dabadeedna markaa waxa weeyaan nin kastaoo muhaajir ah wuxuu lahaa walaal lami walaal walaalkiisa oo reer ansaareed ah oo qaabile maxay yacni soo dhaweyntiisi iyo meeshii uu degayey iyo waxoogaa wixii uu qaadanayay kadibna waxa weeyaan dowladda islaamka ee nebigu aasaasay calayhi salaatu wasalaam awood bay yeelatay dhaqaalena waa soo galay dadkuna sadaqooyin bay bixin jireen zakooyin bay bixin jireen sidoo kale dagaalada markay galaan way soo qaniimaysan jireen wahaakada sidoo kale dadka qaar gaala ah oo isdhiibeyna cashuur bay ka qaadi jireen wahaakada marka sidaas ayay dowladdii dhaqaala yeelatay markay dhaqaalaha yeelatayna nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqaalaha islaamka sida loo bixinayo wuxuu ku bixin jiray markaa meelaha loogu talagalay dadka fuqarada masaakiinta kuwaan waxba haysanin kuwa jihaadaya kuwa ka shaqaynaya wahaakada sideedii yacni nooca ilaahay uu sheegay subxaanahu wa tacaala nabigeena markii uu geeriyoodayna abubakar baa uga dambeeyey abubakarna hawshii halkii buu kasii waday xilligii cumar ibnu khadaabna isna halkii buu kasii waday laakiin cumar isaga waxa weeyaan dowladda islaamkaa weynaatay meel walba way gaadhay dhaqaalaheeduna cirka ayuu gaadhay marka waayo waxa weeyaan dhaqaalihii adduunka o dhan baa xilligiisii waxa wey bilaabantay oo dowladihii islaamka o dhan ba dowladdii islaamka weynaatay oo wadamadii gaalada oo dhan baa la burburiyey dowladahoodii oo firdhadeen deetana dhaqaalo badan baa muslimka soo galay markaa wuxuu u qoray qof kastaba uctiyaat uctiyaat bill baa la siin jiray markaa qof kastoo muslima subxaan allah ayaa la siin jiray sidoo kale dowladdii cuthmaan ibni cafaan oo cumar ka dambeysay sidaasay ahayd xitaa dowladdii cali ibn abi aalib oo iyada waxa weeyaan xagga ammaanka dhibaatooyin saasoo kale ay ka taagneyd haddana way jirtay dhaqankaasi wuu jiray iyo xataa dowladihii khulafaa u raashidiin ka dambeysay way jirtay arrintaasi way jirtay marka subxaan allah waxaad qiyaasaysaa iminkoo muslimiintu ay nool yihiin way iscaawiyaan soo maaha oo sadaqooyinka way bixiyaan qof muslima marka la arko dhibaataysan way iscaawiyaan waana waxyaalaha aad ka wanaagsan ee ay dadka muslimiintu gaarka ay leeyihiin dee bal ka waran muslimiintii xilligaa nooleydna ka war iyo saxaabadii rasuulka ilah markaa way iscaawin jireen waxa weye markay lacagta helaan oo waxa weeyaan ay dhaqaale helaanna way yeeli jireen marka waana waxa weeyaan qaabka dhaqaalaha islaamka iyo muslimiinta waa cilmi sidiisa u madax banaan oo la barto weeye jazakum khayran ad mahadsan tahay soo dhawo hablo badan baana ku jira ilaahay barakeeyo marka waan ku saxaynaa insha allah bidnilla ilaahay wa jazakum allahu khayran axsan allah ilaykum waayahay yahay aada ba mahadsantiidin baarak allahu fiikum ilahay haydan barakeeyo subxaana watacaala allana subxaana watacaala haynaga yeelo kuwii yani qowlka maqla ee intiisa wanaagsan qaata jazakum allahu khayran ilahay khayr badan ha siiyo intaa aynu kusoo koobno toddobaadka soo socda maalintan oo kale insha allah sabtida saacadahan oo kale ayaynu markaa waxa weeyaan aynu halkaa kasii qaadi doonaa taariikhdii cumar alfaaruq radi allahu canh wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu